bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina muxamed wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiiru alfusuul fii siirati الrasuul lilxaafid abilfidaa ibni kahiir raximah اllahu tacaala waxaan gaarhnay meelihii ku saabsanaa nebiga sala allahu calayh waali wasalam waxyaabihii uu maqlay ee uu ugu weynaa kalaamka allah subxaanahu wa tacaala wixii isaga laga maqlay ayuu halkan ka gelayaa ayb oo waxa uu yidhi alxaafid ibnu kaiir faslun assamaacu minhu sala allahu calayhi waaalihi wasalam wixii nebiga isaga laga maqlay wasamica minhu asxaabuhu bimakkata wاlmadiinati wagayrihimaa min albilaad wasamica minhu waxaa isaga ka maqlay asxaabuhu asxaabtiisii bimakkata maka ayay uga maqleen waalmadiinati madiino dhexdeeday uga maqleen wagayrihimaa iyo labadaas makay madiine waxaan ahayn oo min albilaadi bilaad ah allatii bilaadda oo qasaa ilayha oo u duulay nebiga sala allahu calayh ali wasalama waxal lahaa uu degay wa bicarafata carafay uga maqleen wa minan mina ayay uga maqleen iyo wakayri daalika nebiga sala allahu calayh ali wasalam isaga lagaga maqlay xadiidkiisa ama siiradiisiiyo lagaga maqlay maka iyo madiine iyo kayrkeed oo bilaad bilaaddaa marka de makana nebigu saddex toban sano joogay madiinana waa meesha u hijrooday nebiga sala allahu calayh ali wasalam kuna dhintay waqayrihimaa min albilaadna meelihii markaa uu dagaalka u aaday ayb waqayrihimaa makiya madiina waxaan ahayn dhexdooda ayaa loogaga maqlo min albilaadi bilaad ah allatii bilaadda oo qasaa ilayhaa nebiga uu u duulay xaggeeda waxa lahaa uu degay ilaa meeshii nebiga uu u duulo duulaan uu ku dego waxbaa looga maqlayaa dad horlebaa joogo ama dadka la socda asxaabtii baa fiqi ka xambaaraya walidaalika ibnu kaiir aayadda wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa falowlaa nafara min kulli firqatin minhum طaa'ifatun liyatafaqahuu fi اddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun wuxuu ku fasiray daa'ifada fiqiga soo kasbanaysa inay tahay kooxda iyagu nebiga raacaysa sala allahu calayh ali wasalam ayb maadaama la socodka nebiga fiqhi badan laga helaayo kooxda markaa nebiga la socoto yaa fiqhi xambaaraysa marka meelihii nebigu uu aado dagaalka ku aadayna axkaam iyo waxbaa loogaga soo xambaarayaa waqad samica minhu اljinnu carafa minana waa sheegayoo dee xajkiisiibuu ku aaday oo cilmi badan loogaga soo qaaday waqad samica minhu nebiga waxaa ka maqlay aljinnu jinnigii baa ka dhegaystay alqur'aana qur'aankii buu ka maqlay waqad samica aljinnu jinnigii wuxuu maqlay alqur'aana qur'aanka minhu nebiguu ka maqlay sal allahu calayh ali wasalam oo waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan oo markii jinniga laga xiray wixii ay ka soo maqli jireen samada ayaa waxay yidhaahdeen arrin unbaa soo cusboonaaday adduunyada wax unbaa soo kordhay aan raadinni qoladii marka tihaamo soo aaday ayaa waxay arkeen nebiga oo yani suuqu cukaad isagoo u socdo salaada subax asxaabtiisa ku tujinaya meel dhexe ayaa waxay maqleen qiraa'adii nebiga waa dhegaysteen marka wainahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libadan aad bay marka intay ugu soo kor dhoobteen ayay qur-aankii dhegaysanayeen marka qur'aankii uu akhrinayeyna dadkii ka dhegaystay jinkaa ka mid ahaa wahuwa yaqra'u jinnigii qur-aankii buu nebiga ka dhegaystay wahuwa isaga oo yaqra'u akhrinaayo biasxaabihi u akhrinaayo bicukaad cukaad meesha la yidhaha suuqaas wajaa'uuhu way yimaadeen fasa'aluuhu can ashyaaa waxyaabana waa su'aaleen oo waa kii marka sahay iyo waxaasay weydiisteen sahayna waxaa looga dhigay laf kastoo hilibkeeda bisin lagu gowraco ee laga dhammaysto hilibka la tuuro in hilibkan ugu badan iyaga ilaahay u saarayo digada iyo xoolaha digooyinkoodana in calaf daabadooda xoolahooda ay u noqonayso wamakata macahum leylatan habeen buu nebiga la joogay macooda shahiidaha cabdullahi bin mascuud uu joogay habeenkaa waxay ahayd nebigu asxaabta ay la socdaan xilli habeen ayaa la waayey nebigu tou xaajo iyo u baxay ayuu ka soo daahay habeenkaa waxaan seexannay bay dhaheen habeen yacni aan seexanna kii noogu xumaa buu ahaayo waxaan isdhahnay amaa nebiga la dafay oo la dilay dhexdiinna laga dilay isagoo idiin soo socdo markaabaa waxaa dhacday in jinnigii ayaa markaa u tageen ayaa nebigu markaa way kaxaysteen dacwo iyo wixii axkaam markaa ay rabeen buu u sheegay leylat aljinni waa habeenka ah, xadiid baana soo arooray ayb saar ah. ilaa annahu laakiinse hayru mubaashirin xaalku wuxuu ah, ahaa nebigu hayru mubaashirin midaan toos ula baashiraynin lahum iyaga yani sidii dad caadiya oo kale isulama aynan hadlayninoo toos ulama baashiraynin laakinahu kaana yantadiru rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam fii makaanin muxawaطin calayhi lianlaa yusiibahu ahayn ilaa annahu ibnu mascuud laakiin ibnu mascuud uu noqonaya hayru mubaashirin lahum nebiga iyo jinniga mid toos ula baashirayo ma uunan ahayn laakinahu kaana yantadiru rasuula اllahi sal l slam nebiguu sugaayey fii makaanin meel muxawaطin calayhi korkiisa markaa la hareereeyey lianlaa yusiibahu suu xumaansaysan ugu dhicin ayb saana wax u asiibin isaga riwaayada ibnu mascuud marka waxaa warinaya muslim ayb oo ibnu mascuud baa la su-aalo dad idinka idinla asxaabadiinna wax nebiga la socday habeenkii jinniga ma jiray laa buu yidhi maya ibnu mascuud marka inuusan mubaashir ahayn taasaa tusayso cid nebiga la jirtay markii uu jinniga la baashiraayey oo wax u sheegaayey oo annaga naga midoo la socotay rasuulka ma jirin buu yidhi walaakinaa kunaa maca rasuulilah sal l slam daata leylatin habeen baa nebiga la soconnay fafaqadnaahu waa waynay faltamasnaahu waan raadinnay fi lowdiyati washicaab falamaa asbaxnaa idaa huwa jaa'in min qibali xeraa subaxii markaan soo kacnayna nebigii xero xaggeeda ayuuba ka yimidba ayb alxadii sugidda marka ibnu mascuud uu ku sugaayey meel markaas yacnii hareeraysanoo nebigu uu ka ilaalinayeyna ee duruq bay iyaduna leedahay oo markaa kulli dacfi un uu ku jiro oo bimajmuucihaa laakiin ay dhici karto in darajatulxasan ay gaarayso riwaayada ibnu mascuud baa nebigu meel uu ka ilaaliyo ayuu joogay isaga lama baashir indhahayso iyada bimajmuuci duruq in xasan ay noqotaa la arkaa fa aslama minhum waxaa islaamay jinkii xaggooda daa'ifatun koox oo min jinni nasiibiin nasiibiin jinkii meeshaa ka yimid koox ka mid ayaa islaamtay radia allaahu canhum ajmaciin waqad rawaynaa fi lkhaylaaniyaati waxaanu ku warinnay buu yidhi khaylaaniyaadka waxaan ka warinnay rawaynaana waa loo dabdiyaa ruwiinaana waa loo dabdiyaa waxaana looga wariyey ama waxaanu warinnay annaga sanadkeenna aanu ku warinnay fi lkhaylaaniyaati bazaaraa jamciyey abran abr min xadiii rajulin min xadiii rajulin nin sheekadii oo minhum iyaga ka midoo yuqaalu lahu la yidhaahdo cabdullaahi samxaj wa fii isnaadihi qaraabatun xadii marka waxaa jira buu leeyahay kitaabkaasi ku yimid nin baa markaa nebiga wax ka soo wariyey oo jinka ka midaba oo nebiga cabdullaahi u bixiyey magaciisa samxaj baa la dhihi jiray ayuu leeyahay kitaabkaas uuna ku sugan yahay laakiin sanadkiisu waa qariib wax saxiixa ma aha waqad jaa'ahu jibriilu jibriil nebiga waa u yimid fii suurati rajulin nin muuqaalkii ayuu ugu yimid acraabiyin reebaadiye ah faxadaahu can ilislaami islaamkii buu u sheegay waliimaani buu u sheegay walixsaani buu u sheegay wa amaaraati saacati saacadda calaamadaheedii buu u sheegay tan marka waxaa lagu daray iyadana jibriil waxaa lagu daray dadkii nebiga wax ka dhegaystay ilaa markuu u yimidoo suurad acraabi nin musaafira uu ugu yimid ee uu yidhi aan safarkaba laga arkayninoo sidii qof aan la aqooninoo magaaladii madiine aan deganayn buu ugu yimide waa kii marka uu yidhi yaa moxamed akhbirnii can اlislaam yaa moxamed akhbirnii can اliimaan akhbirnii can اlixsaan akhbirnii can الsaaca ama mata saaca buu yidhi malmas-uulu canha biaclama min asaa'il waa tii uu yidhi jibriilna marka wuxuu ka mid ahaa dadkaa nebiga wax ka maqlee wax ka dhegaystay marka rasuulka jibriil waa dhegaystay jinniga way dhegaysteen bani aadamkiina da saxaabadiisii baa wax badan ka soo guurisay oo dhegaysteen marka dadkii nebiga wax ka maqlay isaga afkiisa wax ka maqlay dadkaasay ahaayeen faslun cadadu lmuslimiina xiina wafaatihi sala allahu calayh ali wasalam tirada ay muslimiintu la ekaayeen markuu dhimanayo cadad اlmuslimiina muslimiinta tiradooda xiina wafaatihi geerida rasuulka agteeda sal اllahu alayh ali wasalam qaala alimaamu abu cabdillaahi الshaaficiyu raximah اllahu tacaala waa alimaam ashaafici moxamed bnu idriis twufiya rasuululahi sal l slam nebigii waa la oofsaday wlmuslimuuna muslimiintuna situuna alfan ay yihiin lixdan kun alaaثuuna alfan bilmadiinati soddon kun madiinay ku sugnaayeen wa alaaثuuna alfanna fii gayrihaa meelaha kale ku sugnaayeen waqaala alxaafidu abu zurcata cubaydullaahi bnu cabdilkariim alraasiyu abuu zurcata araasi a'immada xadiidka jamcisee waaweyn buu ku jiray raximahu اllahu tacaala isaguna wuxuu yidhi tuwufiya rasuulu llahi sal slam nebiga waa la oofsaday waqad ra'aahu iyadooy arkeen wa samica minhu ay ka maqleen dad ziyaadatan ka badan calaa mi'ati alfin boqol kun ka badan iyadoo dad boqol kun ka badan ay nebigu waxna ka maqleen arkeenna ayuu dhintay wa qaala alxaafidu abu cabdillaahi moxamed bnu cabdillaahi alxaakimu naysaabuuriyu alxaakimu الnaysaabuuri saaxibu اlmustadrak rawaa canhu sala اllahu calayh wali wasalam nebiga waxaa ka warisay xaggiisa arbacatu aalaafi saxaabiyin afar kun oo saxaabi ayaa isaga wax ka warisay qultu ibnu kaiir wuxuu yidhi qad afrada ala'immatu a'immada waxay gooni yeeleen asmaa'a asaxaabati saxaabada magacyadooda fii musanafaatin kutubo calaa xidatin si gaara iyaga loogu talagalay oy ka qoreen kalbukhaariyi bukhaari oo kale fii awali taariikhihi اlkabiir altaariikhu اlkabiir lahu bukhaari uu leeyahay saxaabada ayuu ku dhigay awalkiisa wabni abi khayamata ibn abi khayama taariikhda iska leh wاlxaafid abi cabdillaahi bni mandah abu cabdillaahi bni mandah wاlxaafid abi nucaym alasbahaani macrifatu الصaxaaba ayuu leeyahay wاshaykh اlimaami wakashaykh اlimaam abi cumar abi cumar bni cabdilbar ayb isaguna kitaab buu leeyahay oo markaa saxaabadii ka qoray alistiicaab la yidhaahdo wagayrihim iyo kayrkood dadka wax ka qoray waxaa ka mid ahaa ibnulaiir usdulghaaba ayuu qoray dadka saxaabada wax ka qoray waxaa ka mida sidoo kale alxaafid ibnu xajar alcasqalaaniyu kitaab la yidhaha alisaabatu fii tamyiizi الصaxaaba ayuu qoray alisaabatu fii tamyiizi الصaxaaba saxaabaduu marka uga hadlaa haddaba marka saxaabada in kutub laga alifo iyaga gaar loo qoro faa'iidada ku jirtaa waa maxay fawaa'id badan baa ku jirta minhaa waxaa ka mid ah <clears throat> xadiidka mursalka iyo midka mutasilka ah <clears throat> waxaa lagu kala gartaa saxaabiga oo saxaabi hadduu qaala rasuulullaahi yidhaahdo yacnii inqidaac iyo go'naan meeshaasi ma ku jirto taabiciguna hadduu qaala rasuulullaahi yidhaahdo waa mursal mursalkuna aqsaamta daciifkuu ka mid yahay marka in xadiidku mursal yahay iyo inuu musnad yahay waxaa lagu kala gartaa saxaabada in la yaqaano ayib waxaa kaloo ka mid a saxaabadii in lagu daydo oo meesha asxaabta looga sheekaynaayo oo siiradooda looga hadlaayo ahmiyada marka saxaabada gaar loo wax looga qoraayo ama loo alifaayo kutubtooda waxaa ka mida taas oo atamyiizu bayna almursali wاlmusnad oo haddaan iyada la aqoonin lama kala sooci karo aaniyan ama midda labaad waxa ay tahay iyaga fadaaisha iyaga in lagu daydo laftirkooda maxaa yeelay aar salafka laga soo guuriyey baa wuxuu ahaa cinda dikri الsaalixiina tanzilu الraxma saalixiinta marka la sheegaayo laga sheekaynayo dadka wanaagsan naxariis ayaa soo degta iyagii baa lagu dayanaa siiradoodii baa la fahmayaa wax badan baa ku jiro khayr fara badan ah oo taasuu qofka marka uu ka helayaa aalian haddana waxaa weeyaan dadkii allah uu raalli ka noqday dariiqooda marka la barto fahamkoodii baa la fahmaa ay u fahmeen diinka qur-aanka aayadihii qur-aanka axaadiidtii nebiga sala allahu calayh waali wasalama siday iyaga u qaateen oy u fahmeen cismaa ku jirto annaga qaladka waa iskaga ilaalin karnaa sidaas haddii kale waxaan noqonaynaa dad aayaddii qur-aanka dadkii adduunyada ugu khayrka badnaa say u fahmeen si aan ahayn u qaatay oo hadhow markaa wax badan kharribay ayaan ku soo baxaynaa marka iyaga marka la barto fahamkoodiina waajibuunugu yahay inaan raacno fahamka saxaabadu waajib weeyaan inaan raacno ama luqad ha ahaado wax ku yimid ama masaa'il ku timid markaa xaqiiqa sharciya ha ahaataba eh saxaabadii marka mar walba inaan la soconno ayb waxyaabaha dhan baa ku jiro ayb saxaabada ogaalkooda iyo yacnii kitaab kaalifaadooda ayb oo gaar markaa culimmadu ay u qoreen ayb saxaabada marka maxaa qofku inuu saxaabi yahay iyo in kale lagu ogaadaa saxaabi inuu yahay in kale maxaa lagu garanayaa qofka waxaa lagu ogaanayaa in qof taabici ahoo iqaa uu sheegay in isagii laftirkiisii isagoo wakhtigii nebiga inuu joogay ay jirto inuu tilmaamay inuu nebiga dagaal la galay inuu nebiga wax ka maqlay waxyaabahaas oo kale ayb waxaa kaloo lagu ogaan karaa istifaado iyo shuhra inuu saxaabi yahay baaba caan baxday uma baahna su'aal abuubakar inuu saxaabi yahay iyo cumar inuu saxaabi yahay iyo uma baahna in layse su'aalo waa shuhrowday istifaada yaa taasi ku jirto marka istifaadada iyo shuhrada ninku inuu saxaabinimo ku caan baxay amase nin saxaabada ka mida uu u markhaati kacayo uu yidhi ninkani anigoo nebiga la joogno ayaa saa isaa dhacday ama isagii baaba sheegtay inuu saxaabi yahay wakhtiguna waa mumkin oo casrigiisa marka la fiiriya casrigii nebiga waa ku jiraa inuu nebiga la joogay buu sheegtay cid ku inkirtoo diidday ma leh waxaa waa lagu ogaan karaa isagana saxaabinimada waxaa kaloo lagu ogaan karaa taabici jaliil ah inuu yidhaahdo ninkan saxaabi inuu weeyaan sidaas inuu dhaho waxyaabahaas oo dhan baa marka lagu garan karaa ayb saxaabada waxaa kaloo naga khuseeya inaan ka ogaano la rabaa dhammaantood saxaabada oo dhan waa wada caadiliin caadiliin marka waxaan ka wadnaa markhaatidoodaa sax ah ee riwaayada ay nebiga ka wariyaan baa run ah waa dad marka caadiliin weeyaan ma gefaan lagama wado gef waa ku dhici karaan waa bani aadam laakiin iyagu allaa ammaanay dadka kale in la leeyahay fulaan waa iqa iyo waa daciif iyo iyagu ma galaan ma lala gelaayo baabkaas maxaa yeeley allah qur-aanka ku ammaano wasaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriina wاlansaari wاladiina اtabacuuhum biixsaanin radia allaahu canhum waraduu canhu muhaajiriintii ansaartii ayaga shardi laguma xirin dadka ka dambeeya laakiin ridaha alle say ku helayaan wاladiina اtabacuuhum biixsaanin saxaabadii kuwii wanaagga ku raacay baa layidhi waxa fiican kaga dayday dadkaas marka shardi baa u xihan iyaga laakiin saxaabada shardi uma xirno soo ma garanin walidaalika dadka muslimiinta quluubtoodu saxaabada saafi bay u tahay wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اغfir lana wliإkhwaanina aladiina sabaquuna bاliimaan wlaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu saxaabada xiqdi uma qabaan ma caayaan wax kama sheegaan qalbigoodu waa u saafi saxaabadii nebiga sal اllahu alayh ali wasalam radia allahu canhum marka dhammaantood inay cuduul yihiin yaan rumaysannahay cuduul marka aan leenahayna waxa ay soo guuriyaan waa wax yacnii meelka qabad leh oo iyagu been iyo xumaan yacnii kabaa'ir waaweyn oo daa'imaan iyo waxaas macnaa shaqa kumala hadday ka dhacdo kabiirana inay ka toobad keenayaan baa badan dadku waa ka diin badnaayeen ilaana ayb marka saxaabada rasuulka waxyaabahaas baa naga khoseeya inaan ka ogaano ayb saxaabadu waxaa jirtay marka waxaa ka mida khulafaa uraashidiin abubakar cumar cuhmaan iyo cali afartoodaas xagga fadligana saasay iskugu xigaan xagga xukunkana saasay iskugu xigaan xagga xukunka waa laysku waafaqay ciddii xukunkooda durto mid ka mida xukunkiisa qofkii duro mubtadic buu ku noqonayaa sunnadana waa uga baxayaa ayib fadaa'isha markay noqotona abuubakar iyo cumar cid ka fadli badan ma jirto nebiga kadib abuubakar baa ugu horreeyey uma cumaraa ku xiga dadka cumar kadib yaa saddexeeyo cuhmaanna waa la yidhi calina waa la yidhi sida raajixa oo xoogga badanna cusmaan baa saddex ah cali baa afar ah maxaa yeelay lixdii nin ee cumar uu yidhi iska soo qabta saxaabada dhexdooda ha laga soo dhex qabto uu yidhi saxaabada markii loo bandhigay cusmaan hal qof oo ka leexday ma jirin kulligood cusmaan bay soo qabteen dadkii berigaas joogee muhaajiriinii ansaarna iyagu waxay wax ku fiirin jireen adduunye iyo lacag maahayna diinay ahayd qolooyinkaa iyaga marka waxaa weeyaan eh, khulafaa uraashidiintaabaa saxaabadii ka mid a khulafaa uraashidiin kadib iyagaas afartaa iyo lix kale waxaa laysku yidhaahdaa alcashara almubashariina biljanna yacni tobanka jannada loogu bishaareeyey afar waa khulafaa uraashidiin lixda kalena waxaa weeyaan abu cubayda caamir bnu اljaraax sacd bnu abi waqaas saciid bnu zayd طalxat bnu cubaydillaahi الزubayr بن الcawaam iyo cabdiرaحmaan بn cawf lix weeyaan intaa afartii khulafaa raashidiin ugeyo toban inta jannada loogu bishaareeyo tobankaas maaha waa ka badan yihiin laakiin tobanka hal xadiia ayaga lagu sheegay saasaa casharada laysu raaciyaa mar walba bacda alkhulafaana lixdaas kalea dadka ugu sii fadli badan lixda ka hartay iyaga ayaa ugu fadli badan markii khulafaa raashidiinta laga yimaado kadib uma waxaa ku xiga badriyiintii dadkii beder nebiga kala qayb galay dhowryotobanka ahaa ayb uma baycat اlcaqaba dadkii nebiga la galay uma baycat ridwaan wahaakada dadku saas ayaa ay u kala fadli badan yihiin saxaabada nebigu muhaajiriin iyo ansaaray u qaybsameen iyo muslimat اlfatxi ayaa loo qaybiya muhaajiriin waa dadkii soo hijroodo intaan maka la furanin ninkii inta islaamay madiino yimid ee nebiga u nusreeye muhaajir ayaa la dhihi jiray dadkii nebiga madiine ku soo dhoweeyeen ansaar bay ahaayeen markii maka la furtay kadib dadkii islaamayna muslimatulfatxi ayaa la dhahaa dadkii fatxu maka ku islaamay iyaga marka kuwa alla yidhi laa yastawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajatan kuwa u alla yidhi yanii ma sinna kuwii qabla alfatxi islaamay oo wax sadaqa la baxay iyo kuwa gadaal ka islaamay ma sinna waa laga fadli badan yahay muslimatulfatxi iyaguna marka saxaabo nebi bay ahaayeen islaamkoodu waa hagaagay iyaga laftirkooda islaamkooda ma la duri karo iyo saxaabinimadooda laakiin dhinaca fadliga yaa laga badnaa saxaabada waxaa ka mid ahaa dad nebigu sala allahu calayh waali wasalam ou si gaara ugu tilmaamay yacnii qur-aanka macrifadii macrifada ay u lahaayeen oo si gaara oo u sheegay cabdullahi bn mascuud baa ka mid ahaa mucaadi bnu jabal baa ka mid ahaa ubay bnu kacab baa ka mid ahaa salim mowla abi xudayfa ka mid ahaa quraa ay ahaayeen ayb saxaabada qaar kale waxay ahaayeen muftiyaalay ahaayeen ibnu xasmi baa axkaamulaxkaamka qaar badan buu ku jamciyey dadkii fadwo jiray asxaabta nebiga ibnulqayimna iclaamulmuwaqiciinka fataawada dadka lagu yaqaanay oo fataawadoodu caan baxday uu sheegay cabdullahi bn cabaasaa ka mid aha cabdullahi bn mascuud baa ka mid ahaa cabdullahi bn cumar baa ka mid ahaa abu hurayra ka mid ahaa anas baa ka mid ahaa cali <coughs> ayaa ka mid ahaa abu muusa alashcari baa ka mid ahaa mucaad ibnu jabala ka mid ahaa dadkaan oo iyagu marka aad fatwadoodu aafaaqda ay gaartay ayb oo iyagu aad fataawada fataawo fara badan ku caanbaxsanaa ayb saxaabiga keliya oo nebiga gadaashiisa uu ku tukadayna cabdiraxmaan binu cawf waay oo rasuulka sala allahu calayh ali slm iyagoo dagaal ka soo laabtay ayaa muqiire iyo isagiibaa xaajo aaday oo nebigu isagoo xaajo gudasho ku maqan ayaa salaaddii ay dhalatay subax muslimiintii marka way degdegsadeen xoogaa oo nebigu waa yar soo daahay salaaddii bay markaa addimeen waa aqimeen cabdiraxmaan bin cawf baa dadka tujiyey hal ragca markuu tujiyo tii labaad uu ku jiraa nebigu yimid oo isaga xirtay marka nebiga sal l slam salaaddii markay dhammaatay ayaa cabdiraxmaan bin cawf nebigoo gadaashiisa taagan uu arkay aad bay saxaabadii marka waa murugoodeen ama nebigii baad ka hor dhacdeen waa ka hor degdegteen bay isdhaheen markaa nebigu wuxuu yidhi qad axsantum wanaag baad samayseen iska daayan ninka keliyo marka nebigu uu ku daba tukaday cabdiraxmaan bin cawf uu noqday oo fadiiladaa helay ama abuubakar waa yimid nebiga oo isagoo salaad tujinaya abubakar nebigu waa soo galay abubakar gadaalo u soo baxay nebigaa hormaray markii fii maradi mowtihina sidaas camalay iyaduna noqotay ayb marka saxaabada cabdiraxmaanna sidaasuu ahaa wa ajmaluhum dixyat alkalbi ayuu ahaa saxaabada ninka ugu quruxda badan dixya ayuu ahaa jibriilna wuxuu ku imaan jiray calaa suuratihi siduu isaga yacni suurada dixye ayuu ugu imaan jiray nebiga sal slam saxaabada waxaa ka mid ahaa toddobo mukiriin la yidhaha axaadiid badan nebiga ka wariyey oo kiiba kun xadiid ka badan nebigu uu ka wariyey ayaa ku jiray kuwaas marka suyuudi beyduu ku jamciyey wاlmukiruuna fii riwaayati اlأhar abuu hurayrata yaliihu bnu cumar wa anasun wاlbaxru kاlkhudri wa jaabirun wa zawjaة الnebi waxaa marka ay kale yihiin wuxuu yidhi wاlmukiruuna fii riwaayati اlأhar abuu hurayrata abuu hurayra yeliihu bnu cumar baa ku xigo cabdullahi bn cumar ibn khaaab wa anasun anas ibnu maalik wاlbaxru ibnu cabaas waay kalkhudriyi yaa la mida abu saciidin اlkhudri nacam wa jaabirun jaabir iyo wasawjatu الnebiyi caaisha nebiga xaaskiisa ayb toddobadaasna waxaa la yidhahdaa almukiruuna fii riwaayati اlأhar yacni axaadiidta iyagaa ugu badnaa wax warintooda kiiba wuxuu wariyey kun xadiid wixii ka badan ayuu wariyey dadkii waaweynaa marka iyagu abuubakar oo nebigu intaa la socon jiray axaadiid fara badan ma warinin say ku dhici kartaa iyadu markaa waxay ku dhacaysaa baa la leeyahay dadka waaweyn aad bay uga cabsi jireen xadiidka warintiisa oo zubayr alcawaamaa la weydiiyey waxaa la yidhi maxaa kugu dhacay nebiguna intaa waa la socotay axaadiis badanna kama warinaysida maxaa dhacay markaasuu wuxuu yidhi aniga waa ka baqayaa oo nebigaan maqlay isagoo dhahayo man qaala cannii maa lam aqul falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii ani iga yidhaahda waxaanan dhihin naarta ka diyaarsado meeshuu ka gelaayo marka wax badan oon sheegi lahaa tanaa iga celinayso marka ujeedku waxaa weye iyaga hadday arkaan wixii ay oga ay nebiga ka maqleenoo cid kaleba sheegtay de faradkiina waa ka dhacay afkiisoo haysa jiray marka si erayga nebigu yidhi eray kale saan ugu bedelin yacnii iyagu wax yaray ka cabsan jireen dadkan maanta jooga maahanoo laga celceli la'yahay xadiidka nebiga sal l slam ayb masaajidkuu istaagaya waa ka istaagayaa waxba ma yaqaano markaasaa laga yaabaa maanta dhan qaala rasuululahi qaala rasuululahi war waxaan ma taqaanaa cid warisay inay saxiixi tahay waxba kama oga saxaabadiina iyagoo nebiga la joogay waxay ka cabsanayaan eray ama si kale uu yahay wax nebigu yidhi si kale ama adig u tiraahdaabay ka baqayaan marka baqdintu cilmigaa keenayso indha adaygana jahligaa keenaywaxaan dadka iska dhaafa laga la indha adayga jahliga waay waxa u keenayan marka fawaa'id badan baa saxaabada dhexdooda ku jiro inahaasaan hadda marka yaan marka ka xasuusan karaanayb marka saxaabadu aaday waa aad bay u fiican tahay eh, aahaartooda iyo taraajimtooda in la daraaseeyo wax badan baa cilmi badan baa laga dhalan laga baranaya qultu marka wuxuu yidhi ibnu kaiir waqad afrada abuu muxamadin ibni xasmin asmaa'ahum magacyadooda ayuu gaar u qoray fii juz-in juz jamacahu juزka oo jamacahu oo ururiyey min kitaabi اlimaam baqiy bni makhlad alandalusiyi uu ka ururiyey raximah اllahu tacaala wadakara wuxuu sheegay maa rawaa kullu waaxidin mid kastaa waxa uu wariyey minhum oo iyaga ka mid ah wasanufridu dalika fii faslin ibnu kaiir waxa uu yidhi annaguna fasal gaara ayaan saxaabada u gooni yeelay doonnaa laakiin kitaabkan hadda inta la hayo jus gaar ah ama fasal gaara ah oo saxaabada uu gooni yaalay ma hayno walacalla marka inuu ama qorin isagoo qorin dhintay ama inuu inta qoray la waayey qaybtaas bacdu markan kadib in sha allahu tacaala wanudiifu waxaan u idaafaynaynaan raacinaynaa ilayhi kaasi maa yenbaqii waxa habboon idaafatuhu in lagu daro waxa lagu waxa yacnii fiican in lagu darana waa ku daraynaa wain yasara alkariimu allaha kariimkoo deeqda badan hadduu fududeeyo alwahaabu hibaynta badan dakartu lmasaaniidda axaadiistooda musnadkaana waa sheegayaa buu yidhi wasunana iyo sunnooyinka maa rawaa kullu saxaabiyin saxaabi kastaa waxa uu wariyeyoo min alaxaadiiina gaar baa u qorayaa buu yidhi nafas dawiila u lahaa wuxuu leeyahy marka haddii alla ou idmaallo ou fududeeyana axaadiidta musnadka iyo sunnooyinku ay wariyeen saxaabi kasta uu wariyey gaar baan iyadana u qorayaa watakalamtu waxaan ka hadlayaa calaa kullin minhaa mid kastoo ka mid ah xadiidka saxiixa iyo daciif hadduu yahay iyo waan ka hadlayaa buu yidhi wabayantu xaalahu baan caddeeyey min sixatin yaan caddaynaya ay wadacfin dacfi in sha allahu tacaala fiqhiga iyo yanii xadiidka iyo marka ibnu kaiir jamaca alxadiia waalfiqha xadiidkii iyo fiqhigii labada waa jamciyey walidaalika kitaab buu leeyahay marka axaadiidta masaaniidda oo uga hadlo oo weyn buu leeyahay mujaladaad fara badan laho wax ay ka daabacan yihiin ayb usuulkana kitaabuu ka alifay badanaa uu u celiyo axkaamtana kitaabuu ka qoray ma hayna laakiin kuwaasayb calaa kullin marka tafsiirkiisa iyo kutubtiisa irshaadulfaqiiha iyo kan iyo albidaayatu waannihaaya iyo iyo aad uga iyo ayb iyo musnad ulfaaruuq uu jamciyey axaadiidta cumar iyo fataawada cumar ayuu kitaab saddex mujallada ku jamciyey mabuuc ah oo yacni axaadiidta xugunkeeda iyo fawaa'idda uu ka bixinaya aad yaabaysa musnad sidiiqna waa qoray musnad ulfaaruuqa mar dhow la dabceeyey saddex mujallad isagoo ah wbihi iqatu wacalayhi اtuklaanu walaa xawla walaa quwata ila biاllahi اlcaziizi اlxakiim faslun khasaa'isu rasuuli اllahi sala اllahu alayh ali wasalam kitaabka marka qaybkiisii labaaduu hadda galay wuxuu ka soo hadlay nebiga noloshiisa shamaa'ishiisii ayuu ka hadlay hadda wuxuu gelayaa waxyaabaha isaga u gaarka u ahaa ayb markaasuu muqadamo fiican ka hormariyo waxa uu yidhi fii dikri shayin fasalkani wuxuu fasal yahay wax sheegiddooda min khasaa'isi rasuulillahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga khasaa'istiisa ka mid ah allatii khasaa'ista oo lam yushaarikhu fiiha hayruhu hayrkii aanu la wadaagaynin ayb khasaa'is nebiga hayrkiis uusan la wadaagin ayaan fasalkan ku dhex sheegaynaa qad akara asxaabunaa asxaabteenna shaaficiyada ah way badiyeen buu yidhi iyo wahayruhum iyaga kayrkood min dikri hada alfasli fasalkan inay ku sheegaan fii awaa'ili kutubi innikaax fiqiga marka kitaabunikaax la bilaabayo ayay waxay ku sheegaan waxyaabaha nebigu la gaarka yahay ummadaha kala gaaryahay maxaa yeelay nikaaxu waa ku badan tahay waxaa ka a ah nebigu naaga badanaa loo ogolaa inuu nikaaxsado waxaa loo ogolaa waahibada hadday naagta isku soo hibayso waa isu kaa soo hibeeyey bis naagtiisiiba meher iyo waxba caqdi iyo midna uma baahna wamra'atan mu'minatan in wahabad nafsaha lilnebiy markhaati la'aan inuu wax nikaaxsan karo weli la'aan inuu wax nikaaxsan karo khasaa'is badan baa nikaaxa ku dhex jirto saa darteed halkaasay marka uga hadlaan buu yidhi khasaa'is الnebiyi salى اllahu alayh ali wasalam ayb qad agtara waxay badiyeen asxaabunaa asxaabteenna asxaabta marka wuxuu u jeedaa fuqahada shaaficiyada ayuu u jeedaa liannahu maxaa yeelay kaana shaaficiya almadhab xagga yacnii madhabta iyo furuucda shaafici buu ka ahaa ibnu kaiir raximah اllah ayb wagayruhu markaa shaafici buu ahaa markaan leenahayna qof wuxuu ahaa yani mutacasib oo mutaxajir ah oo aan waxba fahmi karin buu ahaa maka wadnan waa fahmayey waxa kale raajixa iyo waxaan raajixa ahaynna waa fahmaayey wax badanna khilaaf almadhab buu doortaa ayuu ku doortay baa jiro deliilka markuu u daahiray kadib haddana laakiin dadka culammada islaamka wixii madaahibtan afartaaba ka dembeeyey waxaan ogsoonnahay nin kastoo aimada muslimiinta ka mida madhab unbuu ka tafaquhay oo fiqhiga iyo diinta uu ka fahmay marka taa iyadu markaa laa cayba calaa daalika ceebtu waa tacasubka madaahibtu waxay la mid tahay nin sheekh uu wax ka bartay adoo haddaad cimrigaaga sheekh ag fadhisay arbiciin sana hamsiin sana haddaad nin sheekh ag fadhisay sheekhaas aad cilmi badan ka qaadatay sidaas un aad uga baratay unbaa madhabkuna saas oo kale un ugu yahay wax kale maaha heeka aqwaal buu leeyahay fataawo buu leeyahay faham buu leeyahay waa ka qaadaysaa dadkan marka meel deganna wax unbaa marka cilmiga soo gaaray madhab baa maalan u badnaanayo oo aad yacni ugu fara badnaanayo kaasay baranayaan ceeb male marka tayb laakiin qofku uu iska daayo wax kale unbaa booska gelaya nacam oo laga yaabo ama ka liito ama ka yacni ka gef badan ayaa beddelaya wuxuu yidhi markaa halkaasay ku sheegaan buu yidhi asxaabunaa iyo wakayruhum min dikri hada alfasli fasalkan sheegiddiisa aad bay u badiyeen fii awaa'ili kutubi nikaax kutubu nikaax awaa min musanafaatihim kutubtooda ah taasiyan iyagoo markaa ku dayanayo bilimaami abi cabdilaahi saaxib اlmadhab madhabka saaxibkiisao abu cabdilaahi shaafici iyagoo ku dayanayo fa fainnahu isagu maxaa yeelay dakara wuxuu sheegay darafan qayb oo min daalika kaagaas ah, khasaa'ista nebiga hunaalika meeshaabuu ku sheegay kitaabunikaax awalkiisiibuu ku sheegay waxa kasaymariyu mas'alo kale kaloo haddana gelaya masaladaa waxay tahay nebiga khasaa'istiisa in la barto iyadu maxay tahay ayb ma wax dhammaadayoo hadda maadaama aan shaqo hadda taallo aynan ahayn amaaba layska dhaafaa mase in la barto faa'iidaa ku jirto taasuu rabaa inuu markaa ka hadlo dad baa waxay leeyihiin khasaa'ista nebiga xilligii ou noolaa in la ogaado saxa hadda maxaa faa'iido ahoo ku jira nebigii ay u gaarka ahaydna waa dhintay adigana kuuma taallo hadda oo khasaa'istaas shaqo kuma lihid nacam oo axkaam hadda adiga ku khusaysa ma aha ishkaal noocaasay marka keeneen ibnu kaiir marka wuxuu leeyahay waxa ka saymariyu waxa uu sheegay ayb asaymari abulqaasim cabdulwaaxid ibnu اlxusayn shaykhu shaaficiyati fii zamanihi ayuu ahaa can abi caliy bni khayraan wuxuu ka sheegay annahu manaca min alkalaami annahu isagu manaca wuxuu diiday min alkalaami ka hadlidda hadal xaggii ayuu manciyey in laga hadlo fii khasaa'isi rasuulilah sal l slam nebiga khasaa'ista u gaarka ah fii axkaami nikaaxi axkaamu nikaaxa dhexdeeda wakadaa fi limaamati masaa-isha imaamado isagu ou gaarka u lahaana in laga hadlaa waa manciyey wa wajhuhu mancigiisaas marka wejka uu ku taagan yahay anna daalika kaagaasi qad inqadaa inuu go'ay way falaa camala camal yatacallaqu bihi ku xihan ma jiro falaa camala camal camalka oo yatacallaqu ku xihan bihi isaga oo khasaa'istaasi ku xihan ma jirto yacni walaysa fiihi dhexdiisana ma ahan min daqiiqi ilcilmi cilmiga daqiiqa ah maa yaqacu wax ku dhacayo bihi isaga atadriibu tababar ugu dhacayo wax hadda la dhahayo yani ardayga maskaxdiisa lagu tijaabinayaayo yani layliyaa loogaga dhigayaa iyo tadriib maskaxdaardaygaa e, lagu furfurayaana oo cilmi hadda daqiiq oo fahamkiisu adagiyo dadka lagu tijaabiyana ma ka mid aha oo khasaaista nebiga wax iska waadixa ayb falaa wajha haddaba marka wax wej ah ma ahaanin litadiici zamaani wakhtiga in la dayaco birajmi dunuuni malayaal ganistood lagu dayaco fiihi kaa dhacdiisa lagu malagano yani iyadoon cilmi yani yaqiin dhaba iyadoon loo haynin in malamala layskaga tuuro kan waxaa dhici karta nebiga inuu khaas u yahay maya khaas inaanu u ahayn baa laga yaabaa ixtimaalaad iyo dunuun in lagu galo waxaan faa'iidana xugunna aanu hadda ku xirnayn wakhtiga saa in loogu dayaca maahan buu leeyahay maxaa yeelay khasaa'istaas nikaaxa adiga hadda sagaal naagood iyo siddeed naag adig kuuma bannaana oo hadda wax ku khusaynaya ma aha nebigii ay u bannaanaydna hadda nama dhex joogo isagu waa dhintay mar in layska daayo waayuu leey marka masaa kale la aado oo adiga adiga markaasi ku khuseeya wejgiisu isagu saas qaala shaykhu abuu camr ibnu salaax abuu camr ibnu salaax isaguna wuxuu yidhi waa fiqhi iyo xadiidu isaguna jamciyey waa dadki wuxuu ka mid ahaa eh, a'immada jamcisay xadiidka iyo fiqiga fataawana waa leeyay fataawa bni salaax la ibnu salax marka muqadamadan ninka iskale muqadamatu culumi اlxadiid waaye alimaamu nawowina wuxuu u noqonayaa shaykhu shaykhihi xadiidkana isagoo maraa fiqigana isagoo maraa ayb oo silsiladiisa fiqiga shaaficiga ah waxaa weeyaan sheekhiisa uma ibnu salax baa ku xiga ama laba sheekh kadib ibnu salax ayb ama sheekh kadibba ibnu salax ayuu aadayaa halkaasaa marka <clears throat> khuraasaaniyiinta ee ciraaqiyiinta uu ka gela fiqiga shaaficiga xadiidkana sidoo kale wa abuu camar ibnu salax marka waxa uu yidhi bacda xikaayatihi markuu sheegay oo ka xikaayooday daalika kaagaas waxa uu yidhi wahaada kana qariibun weeyaan shay qariib ah waa yidhi sidaan ibnu khayraan laga sheegay maliixun aad u macaan dariif wallahu aclam wa qaala imaamu اlxaramayn imaamu اlxaramayn waxa uu yidhi abulmacaali اljuwayni saaxibu nihaayat اlmalab nihaayat اlmalabka sheekh iskalem ayb imaamu اlxaramayn waxa uu yidhi ayb shaykhu shaaficiyati fii zamanihi buu isaguna ahaa ayb qaala almuxaqiquuna muxaqiqiintu waxay yidhaahdeen dikru اlkhilaafi khilaaf sheegiddiisa fii masaa'ili اlkhasaa'isi khasaa'ista nebiga masaa-isha ku tacalluqda khilaafkoodoo laga sheekeeyo khabdun waa gebi dhaclayn laa faaidata faaida fiihi dhexdiisa aanay ku sugnayn khadiga marka waxaa weyaan hasha iska baxsatay oo hadba meel ku dhacdhacayso waa iska gebi dhaclaysfainahu maxaa yeele laa yatacallaqu bihi xukmu naajizun xugun hadda fulayana kuma tacalluqaayo tamasul xaajatu baahidu ay taabanaysa ilayhi xukunkaa xaggiisa wainamaa yajri lkhilaafu khilaafku wuxuu ku soconayaa fii maa laa najidu wax helaynin buddan yani buddan deeqtoonaansho ama ka maarmitaan aanan helaynin min ibaati xukmin xukun sugitaankiisa fiihi dhexdiisa lagu sugo yanii khilaafka wuxuu ku socdaayoo laga sheekeeya marka markaan u baahannahay buu leeyahay xugun nooga xiran yahay fa ina alqiisata maxaa yeeley qiyaasyaalku laa majaala lahaa masaa'ishan khasaa'istu aqiisabo ma waxadda la qiyaasi karo qiyaas la gelin karaa iyadu ma aha wal axkaamu lkhaasatu axkaamta gaarka ahna tutabacu waa la raacaa fiiha nusuusu nusuustii baa lagu raacaa wamaa laa nasa fiihi wax aan nas dhexdiisu ahayn aanu ku soo aroorinna falkhilaafu fiihi khilaafka isaga dhexdiisa laga keeno hujuumun weeyaan cala alghayb waa weerar marka cala alghaybi hayb korkii lagu duldhacaya waa min hayri faa'idatin faa'ida la'aan ayb intaa isaguna marka abulmacaali aljuwaynina sidaasuu yidhi wa qaala shaykhu abu zakariya annawowiyu alimaamu nawowi isagu wuxuu yidhi alsawaabu sida sawaabkee toosan aljasmu weeyaan in la gooyo bijawaasi daalika inay bannaan tahay khasaa'ista nebiga in la bartaa waa in la jasmiyo inay bannaan tahay bal iskaba badaaye jawaas iskaba dhaafee biistixbaabihi baa la jasminayaa sunno inay tahay walow qiila haddii la dhihi lahaa biwujuubihi waaba waajib wujuubkiisa haddii la dhihi lahaa oo lagu qowli lahaa lam yakun baciidan ma fogaateen buu yidhi in lam yamnac minhu ijmaacun haddaanu ijmaac diidaynin haddii ijmaac aanu mancinaynin liannahu maxaa yeele waa sababaynayaa marka liannahu rubamaa ra'aa jaahilun rubamaa waxaa la arkaa ra'aa inuu arko jaahilun jaahil qof ah bacda alkhasaa'isi khasaa'ista wax ka mida nebiga haabitan isagoo sugan inuu arko fi saxiixi ku sugan fayacmalu bihi wuu ku camalfalayaa marka ama ayb fayacmalu bihi uu ku camalfalo akdan isagoo markaa qabsanayo biasli ta'asii nebiga ku dayashadeeda asal ahaanteeda isagoo ku dhegaayo oo macnaheedu waa maxayn aslu ta'asii wuxuu leeyahy laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana nebiga ha lagu daydaa la yidhi xadiidkanna bukhaari buu ku yaallaa buu dhahay waa ku camal falaa marka xadiidkiina waa nebiga wax u gaar ah haddaan marka laga sheekayninoo dadka la dhihin waxa nebigay u gaar yihiin waxaa nebiga uma gaaraha soo qofkaasi kuma baadiyoobahaye isaguna marka alimaamu nawowina wuxuu keenay marka xujo fiican maxaa yeele wuxuu leeyahay khasaa'istani waxay ku taallaa kutubu saxiix bukhaarigii muslimkii ayay ku taallaa ayb bukhaarigii iyo muslimkii ama cumdihii ama buluuqulmaraamkii baa qof ku arkay maalan haddaan loo sheegin waxan waa khasaa'is iyo maya haddaan laga hadlin maxaa ka dhalanaya marka qofki inuu yidhaahno waa ku camal falayaa nebigii baa ilaa waxaan sameeyey oo u qaato daa'iradii wixii nebiga looga dayanaya inay ka mid tahay idan laabudda marka in la soo qaado dadka la baro waxaa la yaab le marka hadda dad isagu markaa yacnii iska dhigaayo inay yacnii culummo yihiin baa qaarkood waxay leeyihiin nebigu weli la-aanuu guursaday marka waa bannaan tahay biduuni weli in la guursado waxbay rabaan marka inay jacburiyaan marka waxay leeyihiin nikaaxan masaafada iyo waxyaabahaasay rabaan inay taqriiriyaan nikaax bilaa weli markaasuu wuxuu leeyahay waa bannaan yahay waxaana daliil waa ah nebigaaba sameeyeyba sala allahu calayh ali wasalam oo nebigaa welila-aan guursaday dee nebiga soo khasaa'istiisa ma ahan taas ayb oo culummadu ay ku ijmaaceen yacni culummadu ay qarireen oy tilmaameen ayaan ujeedaan ayb haddaan marka khasaaistii la baranin kaas sow ma joogo see loo xallinaa see loogu jawaabaha marka ayb qaara sagaal sagaal naagood iska qabo waxaa laga yaabaa marka in nebigu sagaal u qabi jiray ay yidhaahdaan ayb nebiga naagaha laguma cidhiirinin laakiin adiga afar kama badi kartid nacam haddaad ka badisana marka ood bannaysatana sindiiq baad noqonaysaa nacam oo marka qofkaas wuxuu noqonayaa xalaalu demi dantaa wiil jirin oo sagaal naagood iyo toban iyo boqol naagood hadduu iska qabo nikaaxanna ku qabaa uu leeyahay qofkana uu yahay qof ma waxaan yacnii qof dhul islaam ku dhashay oo macluum min addiini bidaruura ay muslimiinta dhexdooda ka tahay arrintaasoo kale qof hadda soo islaamay waa dhici karta inuunan aqoon u lahayn laakiin qofkii weligiis islaam ahaa ee dhul islaam ku koray waa yaqaanaa hadduu ka noqon waayo maxaa lagu samayna yuqtalu waa la dilayaa maxaa yeele shay macluum min addiini bidaruura xaaraan u abuu xalaashanaya isaga ayb marka wuxuu yidhi liannahu rubamaa ra'aa jaahilun jaahil inuu arkaa la arkaa bacd alkhasaa'isi khasaa'ista qaarkeed waxyaabaha nebiga u gaarkaa haabitan isagoo ku sugan fi saxiixi ku sugan fayacmalu bihi wuu ku camal falaya akhdan isagoo markaa aakhidan isagoo uu qabsanayo biasli ta'asii dayashada asalkeeda oo nebigaa lagu daydaa la yidhi fawajaba bayaanuhaa marka in la bayaaniyaa waajibaysa litucrafa si loo garto falaa yushaarikuhu fiiha qofna markaa aanu nebiga ula wadaagin waayu faa'idatin faa'iidadeebaa acdamu min haadihi tanka weyn qof dhumi lahaa in lagu toosiyey faa'iidada ka weyn maxay tahay ayb waama maa yaqacu waxa dhacaya fii afnaa'i alkhasaa'isi khasaa'ista dhexdooda mimaa laa faa'idata fiihi oo ah waxaan faa'iido lahayn oo faa'iidaanay ku sugnayn alyowma maanta faqaliilun jiddan waxaa laysdhihi karaa khilaaf culimmada oo khasaa'ista ku tacalluqo oo maantana aan loo baahnayn wax aad u yar waayo laa takhluu abwaabu ulfiqhi fiqiga abwaabtiisu ka khaali noqon mayso can mili isagoo kale litadarubi ardayga in lagu tababaro wa macrifati aladilati iyo adilada garashadeeda war ma taqaanaa nebiga masaladaas u gaar yeelaayo tijaaba ardaygii baa lagu tababari karaa ayb wixii hadda maanta aan loo baahnaynna tamarun iyo tadriib kama marna ayuu yidhi waana sidaan waama jumhuuru lasxaabi asxaabta shaaficiyada badankood falam yucarijuu ma aynan milicsanin oo ma aadin calaa maa dakarahu ibnu khayraan waa imaamu اlxaramayn labadii imaameen soo sheegnay imaamulxaramayn iyo ibnu khayraan ma aynan aadin warkooda bal dakaruu daalika way sheegeen kaas mustaqsan isagoo aad loo raad raacay liziyaadati alcilmi cilmi iska ziyaadaa un mas'aladaa in dadkaa waxaa ka yidhaahdeen ha la ogaado unbay u sheegeen bis laasiyamaa maba ku sii jirto alimaamu abulcabaas axmed ibnu abi axmed ibni alqaas alabari saaxibu kitaabi talkhiis maba ku sii jiro waqad rataba alxaafidu abu bakrin albayhaqiyu abubakr albayhaqi wuu tartiibiyey kalaamahu hadalkiisa fii dalika khasaa'ista ku saabsan uu ka hadlayey fii sunanihi اlkabiir asunan اlkubraa sunankiisa weyn calaa kalaamihi ayb ayuu ku tartiibiyey walaakin faracuu kaiiran wax badan bay ka farciyeen min dalika oo kaagaas ah calaa axaadiia axaadiid oo fiiha nadarun oo ku jiro axaadiid daciif ah bay qaarkood axkaam khasaa'isa ka dhaliyeen ayb saadkuruhaa in sha allahu tacaala aan sheegi doono buu yidhi marka waan xusi doonaa kuwa iyada waqad ratabu lkalaama fiiha calaa arbacati anxaa afar geesood bay uga hadleen oo hadalkooda ay ku tartiibiyeen alawalu geesta hore maa wajaba calayhi wax nebiga waajib ku ah duuna hayrihi khasaa'istu kow wax nebiga waajib ku ah hayrkiisna aan waajib ku ahayn aanii kan labaad maa xaruma calayhi wax isaga xaaraam ka ah duuna hayrihi hayrkiis aan xaaraam ka ahayn adiga xaaraan hadda kaamaha laakiin nebiga xaaraanay ka tahay maala oo isaga marka takhsiisku wuxuu ugu dhacayaa min jihati alxurma ayb alaaliu kan saddexaad maa ubiixa lahu wixii loo banneeyey nebiga duuna hayrihi aan hayrkii loo banaynin middan dambe jasman waxaa qof samay kara mawixii nebiga isaga loo banneeyey hayrkiina aan loo bannaynin waa ka xaaraan marka hayrkaas midda hore wixii isaga waajib looga dhigay annaga sunnaynoo noqonaysaa khasaais marka lagu leeyahay takhsiisku wuxuu ku dhacaa wujuubka ama ficilka ku dhici maayo oga hor oo waxyaaba nebiga waajib ku ahabaa jira salaatuleylkaaba ka mida annaga maxay noo tahay salaatuleylka sunna amtilo badanoo noocaas baa jirta ayb wax isaga sunno u ah, wax isaga marka laga xarimay wax isaga laga xarimay annaga in banneeyaaba la arkaaba oo muxuu noqonayaa maalan sadaqada nebigu waa ka xaaraam dadka ummadda waa u xalaala hadday iyagu markaa yani shuruudihii ku qaadan laayeen la helo soo ma fahmi laakiin wixii nebiga loo idmo annaga maxay noo noqonayaan jasman xaaraamay naga noqonayaan isaga laga yani loo banneeyo waxa isaga laga xarimo hadduu qofku yidhaha nebigaba haddii laga xarimo war anna waa iska daynaya hadduu dhaho waa uga dayan karaa abu shaama saasuu leeyahay miaal marka waxay soo qaadanayaan abu ayuub alansaari ayaa nebiga oo cunayo yacnii eh, qudaarta iyo buquulaadka wax ka mid a ayaa agtiisa lasoo dhigay markaa nebigu waa iska ilaaliyey waa iska dhaafay markaasuu wuxuu yidhi anugu cidaadan adiga la faqayn la faqayaa buu yidhi malaa'igaan la sheekaysanaya aniga marka waxaan waa dhibsanayaan soo ma fahmi markaasuu abu ayuub isaguna wuxuu yidhi aniguna waxaad adiga nacday anna wuxuu yidhi waa iska dhaafayaa isna waa iska dhaafay nebigu ma dhihin maxaad aniga iigu dayanaysaa ma dhihin wixii isaga laga xarimay min baabi ilkaraaha haddaan annagu isaga qaadanno laa ba'sa laakiin wixii ku waajibayna sunno inay noo noqdaan waa la arkaa salaatuleylka tusaale u ah wixii isaga lagawixii isaga eh, loo baneeyeyna oo khasaa'is ah sida afar ka badan inuu guursado weli la'aan inuu ku guursado annaga maxay noo noqonaysaa xaaraam jasman alraabicu kan afaraad makhtusa bihi wax nebiga lagu gaar yeelo min alfadaa'ili duuna hayrihi wax fadaa'il oo nebiga lagu gaar yeelay hayrkiina aan lagu gaar yeelin ayb intaasay ka afartaa baab ayay u tartiibiyeen ayb khasaa'istan marka waxaa si fiican uga sheekeeyo qofka daalibucilmiga uu u raajacayaa kitaabka abushaama uu qoray la yidhaahdo almuxaqaq min afcaali الrasuuli fii usuuli اlfiqhi waa axsan kitaab laga alifay afcaalu rasuul afcaasha rasuulka baab dhan baa marka khasaa'ista uu ku soo qaadaya sidaas u kala tartiibinaya ayb taqriiraadka nebiga afcaasha nebiga yacnii aad iyo aad buu u tafatiray abuu shaama marka shaykhu imaam nawowi sheekhiisa weeyaan waa muxadid usuuli faqiih ayb muqri weeyaan qiraa'aadku wuxuu ku leeyahay kutub abu shaama oo yacnii kutubta eh, alimaamu shaaibi shaaibiga iyo wuu sharxayo ku leeyahay marka fanni walbaa mutafanin buu ahaa ayb isaga marka baabkaas aad buu u taxriiriyey ayb culammada hadda mucaasiriintana ashqar ayaa wuxuu ka alifay eh, kitaab afcaal rasuul la yidhaahdo waa fiican yahay qofka usuulka aan aad u fiirinin waa inuu u sahlan yaha la arkaa laakiin kitaabkaas abu shaama yacnii amhiladii iyo wax walba iyadoo wadato ayuu kaga sheekaynayaa amaa khasaa'ista iyada kutubta u gaarkaa aad bay u fara badan yihiin suyuudi kitaab buu leehay alkhasaa'is alkubraa la yidhaahdo alxaafid alkhaydari tilmiid alxaafid ibni xajar ardaygiisa moxamed ibni moxamed ibni moxamed alkhaydari kitaab wuxuu leeyahay khasaa'ista nebiga uga sheekeeyo ayb alfadl اlmukaram fii khasaa'is الnebiyi saasoo kale la yidhaahdo ayuu leeyahay fadakaruu waxay sheegeen buu yidhi marka fii kullin minhaa mid kastoo khasaa'ista ah, afartan nooc ka mida axkaama nikaaxi ayb wagayriha axkaamta nikaaxa iyo hayrkeed ayrkiyanii axkaam kaloo aan nikaaxa ahayn yay ku dhex sheegeen waqad ra'aytu anugu waxaan arkay buu yidhi ibnu kaiir haddaan ahay an uratibahaa inaan kala tartiibiyo calaa nawcin aakhar si kale inaan u tartiibiyo aniga aqraba tanaawulan qaadashada ka dhowaansho badan aqraba dhowaansho badan tanaawulan xagga qaadashada ayb mimaa dakaruuhu siday iyagu u sheegeen waxay iyagu sheegeen kaga dhow oo ardaygu si sahlan u fahmaayo ayb in shaa allahu tacaala faaquulu wabillaahi towfiiq alkhasaa'isu calaa qismayni anugu waxaan leeyahay buu ihi khasaa'istu waa laba qaybood axaduhumaa qaybka koowaad makhtusa bihi wax nebiga lagu gaar yeelay can saa'iri ikhwaanihi min ambiyaa'ihi ambiyada nebiga walaalihiis ambiyada kale laga gaar yeelay nebiga looga gaar yeelay wax nebiyaalka kale aysan qabin isagu qabo aلثaanي qaybka labaad makhtusa bihi waxa nebiga lagu gaar yeelay oo min alaxkaami axkaama duuna ummatihi taasaan u kala qaadaya waxa nebiga lagu gaar yeelay nebiyada kale looga gaar yeelay oo nebiyadii kaleba uu aanay la wadaagin iyo qayb isaga axkaam u gaara oo aan ummaddu la wadaagin ummadiisa isaga labadaas tartiib ayaan u tartiibinayaa buu yidhi u qaybinayaayb qismiga koowaad marka wuxuu yidhi makhtusa bihi wax nebiga lagu gaar yeelay duuna hayrihi hayrkii aan ahayn oo min alambiyaa'i ambiyada ama alqismu alawal qaybka hore fa fii saxiixayni waxaa ku sugan can jaabir ibni cabdillaahi ibni camr bni xaraam alansaariyi radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam ucdiitu hamsan shan ayaa laysiiyey lam yucdahunna axadun qof aan la siinin min alambiyaa'i ambiyada ka mida qablii hortay nusirtu birucbi argagax ayaa laygu gargaaray in la iga argagaxo masiirata shahrin bil in loo socdo oo kale hal bil meel loo socdo dadka joogo hadday maqlaan inaan ku soo socdo argagax baa ku dhacayo ayb wa jucilat liya alardu dhulkii waxaa la igaga dhigay masjidan masjid iyo watahuuran wax lagu dahaaro qaato ee middan ummaddiisaba soo lama wadaagtana haddaad tidhaahdid ka waran maxay noqonay jawaabtu marka taas waa qaybka labaad kuwa ummaddiisa laga reebay waa qaybka labaade qaybkan koowaad wax isagu asal u yahay ummadduna isaga dartii ay u heshay marka ummadda haba iskaga hala socdeene annagoo hadda fasalkan ku jirna waxaa weeyaan nebiyaalkii kale waxaynan la wadaagin nebiga oo isaga keliya la siiyey nebi ahaan loo siiyey ummaddiisana marka isagu ay tabac ugu noqotay yaan hadda joognayn ka ee midda isaga u gaarkee ummadduna aynan shaqo ku lahayn qaybta soo socoto qismiga aaniga hadhow sidaa marka hadhihin waxaan say khasaa'is u tahay khasaa'is baa laga hadlaayey annagaba dhulku waa ku tayamumsanaa hadhihin maxaa yeele adiga maxaatan ku gaartayna tabac unbaad iska tahay asalku waa nebiga nebiyadii isaga ka horreeyana ma la siinin waxyaabahan oo ambiyadii isaga ka horreeyey iyo ummadahooduba kaniisadda ama e, yacnii e, biyaca meelaha yacnii ay wax ku caabudaan meel aan ahayn salaad ugama ansixi jirin oo ninku markau rabo inuu tukado waa inuu meesha macbadka u ah uu soo galo ku tukado meel kale salaad ugama ansaxaynin laakiin annaga ilaahay waa nebigu waa u fududeeyo meel walba waxaa laga dhigay meel uu ku tukado meeshii un cillo sharciya looga tegey ma ahani ayb xilalka sharcigu marka waa badnaan karaan fiqigana waa lagu daraasaya kutubulxadiidkana waa lagu sheegaa wa tahuuran buu alla dhulka igaga dhigay wax lagu dahaaro qaato yacni haddii biyo la waayo dhulkii baa marka lagu dahaaro qaadanaya ciiddii baa lagu dahaaro qaadanaya wajucilat turbatuhaa lii tahuuran ayuu yidhi xadiidka muslim min xadiidi xudayfa fa rajulin ninkii oo min ummatii ummaddayda ka mida adrakathu salaatu salaadda ay haleesho falyusalli ha tukado meeshiisa ha isaga tukado waxullat liya alhanaa'imu hanaa'imtana waa la ii xalaaleeyey aniga ummadihii hore uma xalaal ahayn oo haniimada meel inta la ay dhigaan ayaa dab u imaan jiray dabkaasaa cuni jiray oo la tegi jiray ayb laakiin khanaa'imtaas oo dabku uu cuni jiray noocay ahaydna waa wixii manquul ah hantida guuraysa ee dahab iyo fida iyo dhar iyo lacaga iyo waxaas wixii ah ee la qaadi kara meelba intay isugu geeyeen baa dabka cuni jiray amaa magaalooyinka iyagu magaalooyinka lama gubi jirin magaalooyinka haddii la haniimaysto nebiyaalka hore ay haniimaystaan oo gaalada laga kiciyo waa lagu dhaqmi jiray ee waxa dabka cuni jiray waa hantida guurtada ah ama guurtada maha sidaa markaa weeyaan walidaalika iyada laftirkeeda asal bay ku yeelatayo fiqhigan innaga yacnii laftirkeenna asalay nugu leedahay culummadu markay ka hadlayaan dhulka magaalo haddii la qabsado ma la qaybinayaa waqaf miyay noqonaysaa xaalkeedu see noqonayaa mase haniimo sida xoolo caadiya yaa loo qaybinayaa dhulkii la qabsaday khilaaf mashhuur ah baa ku jiro masaladan bayna ku salaysnaataa maxalkeedana waa kutubta fiqhiga calaa kullin hanaa'imtiina ummaddan baa loo xalaaleeyey ummadihii hore xaaraanay ka ahayd fakuluu mima hanimtum xalaalan طayiba walam taxila haniimadu uma xalaalayn liaxadin axad qabli aniga hortey ayb wa ucdiitu shafaacata baa la isiiyey shafaacat lmowqif isagaa shafaacada baab gaar uga hadli doonaa ibnu kaiir shafaacada marka nebi walbaa markuu awoodi waayo lmowqif nebigeenna awoodaayo sala allahu calayh ali wasalam wa kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa yubcasu ilaa qowmihi qowmkiisa loo bixinaayey ayaa loo diri jiray khaasatan gaar ahaan wabucidtu ila annaasi caamatan anna dadkii oo dhan baa la ii soo diray oo nebiga risaaladiisu caamay ahayd rususha oo kalena risaaladooda waxay ku ekayd dadkooda bis qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu ullaahi ilaykum jamiica waxaad dadka ku tidhaahdaa dadow rasuulkii allaan ahay kulligiin la iisoo diray wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wanadiira oo risaaladiisa xataa jinnigay gaartay ayb faqowluhu sal اllahu alayh ali wasalam uu yidhi nusirtu birucbi masiirata shahrin qiila waxaa la yidhi kaana idaa hama biqaswin duulaan hadduu hamiyo biqaswi qowmin qolo duulaankood hadduu hamiyo urhibuu waa la cabsi gelin jiray waa la argagax gelin jiray minhu isaga xaggiisaa laga argagax gelin jiray qabla an yaqdama calayhim intuuna usoo gelin bishahrin bil intaanu u imaanin bil ka hor bay ka cabsan jireen walam yakun hada liaxadin siwaahu qof isaga ka soo harayna ma qabintaas wamaa ruwiya fii saxiix muslim waxa lagu wariyey oo fii qisati nusuuli ciisa ciise soo degistiisa qisadeeda ah calayhi salaatu wasalaam ila alardi dhulka uu u soo degi doono wa annahu laa yudriku nafasuhu neeftiisu ma gaarayso kaafiran gaal ilaa maata ama ilaa maata wuu dhimanaya wa nafasuhu neeftiisuna yantahii wuxuu ku dhammaanaya xayu yantahi basaruhu araggiisa meeshuu ku egyahan nafaskiisuna uu ku dhammaanayaa tanaaba ka daran midii nebiga la siiyey haddii la dhahana fain kaana dalika sifatan lam tazal lahu min qabli an yurfaca ibnu kaiir marka wuxuu leey fain kaana dalika taasu hadday tahay sifatan tilmaan hadday ahayd lam tazal lahu aan ka zuulin min qabli an yurfaca inta aan la qaadin inta aan la rafcinin ka hor sifo ou lahaa falaysat nadiira haadaa tan lama mid aha wailaa haddii kale oo uu gadaal ku heli doonana fa huwa bacda nuzuulihi haddii yacni nafaskaasi marka xadiidkan marka muslim uu sheegayo dhacdadiisu hadday noqonayso bacda nuzuuli ciisa waana sida ay tahay wailaa haddii kale fa huwa bacda nuzuulihi markuu soo dego kadib ila alardi uu usoo dego markuu dhulka usoo dego kadib axadu ummati muxamedin sal l l slam ummatu muxamed mid ka mida un weeyaan wixii marka isagoo ummatu muxameda ou haysto de nebigiibaaba uga owleysan oo nebiga ummaddiisu waxay haystaan isaga unbay ku heshay waxaan oo sabab ugu ah marka wuxuu leeyahay arrinkani haddii uu yahay wax bacda nusuuli ciisa ila alardi markuu dhulka u soo dego oo aakhiru zamanka imaan doona haddii uu yahayna hadde isagu waa um-, <coughs> ummatu muxamed qof ka mida weeyaan markaasoo sharcigii nebigu ku xukumaya <clears throat> midaasi marka waxaa weeyaan fadiilo marka tabac u ah sharafta nebiga sal l slam <clears throat> wailaa fahuwa bacda nusuulihi ciise markuu soo dego ila alardi dhulka uu ku soo dego kadib axadu ummati muxamadin weyaan sala allahu calayh ali wasalam <clears throat> yacnii annahu yaxkumu bisharcihi sharcigiisu wax ku xukumaya walaa yuuxaa ilayhi loo waxyoon maayana ayb yanii sharci cusub loogu waxyoon maayo waay laakiin waa lala hadlaya bikhilaafiha ayb wallahu tacaala aclamu وأma qwluhu slى الlaه عlيه alي wsلم وjucilat liya الأrض masجida وطahuuran famacna dalika fi اlxadiiث اladii rawaahu الإimaamu أxmed fii musnadihi ina man kana qablana dadkii naga horreeyey kanuu laa yusaluuna maynan ku tukan jirin fii masaakinihim guryahooda wainama kanuu yusaluuna fii kanaa'isihim kaniisadahoodii ku tukan jireen wa qowluhu طahuuran uu yidhina yacnii bihi tayamum ayuu u jeedaa <clears throat> fainahu lam yakun fii ummatin ummad maanu ahayn tayamumka dhexdooda qablana annaga naga horreeyey wainamaa shurica lahu sala allahu calayh ali wasalam nebigaa loo jiideeyey iyo weliummatihi iyo ummaddiisa tawsicatan waasicin iyo raxmatan naxariis iyo takhfiifan fudaydin <clears throat> wa qowluhu sala allahu calayh ali wasalam wauxillat liya alhanaa'imu fakaana man qablahu dadki isaga ka horreeyey idaa hanimuu shay-an hadday wax qhaniimaystaan akhrajuu minhu <clears throat> qisman qayb ayay ka bixin jireen fawadacuuhu naaxiyatan gees bay dhigayeen fatanzilu naaran ayb qaybta way ka bixinayeenoo gees bay dhigaayeen fatanzilu naarun dab ayaa imaan ayaa soo degaysa mina samaa'i samada xaggeeda ka imaanaysay fataxriquhu way gubaysay waqowluhu sala allahu calayh waali wasalam wacdiitu shafaaca shafaacadii baa la isiiyeyna yuriidu bidalika salawaatu salawaatuullaahi wasalaamuhu calayhi almaqaam almaxmuud ayuu u jeedaa aladii yaqbiduhu bihi اlwaluun kuwii hore ay majeersanayaan dadkii hore walaakhiruuna iyo kuwa dambaba iyo walmaqaama booskii ayuu u jeedaa alladii yargabu ilayhi alkhalqu khalqigu ay xaggiisa usoo damcayaan kulluhum dhammaantood liyashfaca lahum soo ugu ergeeyo ilaa rabbihim rabbigood oo ugaga ergeeyo liyafsila baynahum soo u kala saaro wa yuriixahum oo uga raaxeeyo min maqaami almaxshari maxsharka maqaamkiisa soo ugaga raaxeeyo wahiya shafaacat اlcudmaa waa shafaacadii weyneyd allatii yaxiidu canhaa uu ka leexanaya xaggeeda ululcazmi shanta ululcasmi isaga marka laga reebaa farta kale ay ka leexanayaan <clears throat> sababkuna waa maxay limaa khasahu اllaahu bihi wuxuu alla ku gaar yeelayoo min atafdiili fadilid watashriifi sharfid ah <clears throat> ayb shafaacadaasuu marka gelayaa iyo anwaac kaleoo kala oo shafaacada gaar ahaanna meel dambe ugaga hadli doonaa wabiاllahi towfiiq sal اllah wslm calى nabiyina mxamedi wclى ali